baan ku jirnaayo weliba axkaamu salaa salaadaha axkaamtoodii baynu ku jirnay hadda kama hadlaya ducaa iyo axkaamteeda iyo aadaabteeda qayb ka mida unbuu ka hadlayaa salaada dee mid kaleoo aan sharcigaba ahaynoo innagu aan samaysanayna oo lafteedu wejiyo badan lahoo laga yaaba deegaanadu u kala duwan yihiinna iyadu dee roobdoon sharci ahba ma ah oo lagama hadlayo waxaa la yidhaahdo carab caddaha oo kaleeto siade annaga aan u naqiinay ari ari cad iyo beriis cad iyo caano cad iyo waxuun la sameeyo carruurta looxda intii madaxa loo saaro meelaha togaga iyo dariiqaha kabala-aanta la wareejiyo ee la yidhaahdo yursal asamaa calaykum midraaran qaada iyo taasi awjuh sharciga ah ma aha haddii salaadan la tukanayo caruurta iyo xoolaha iyo hala keeno wixii laga yidhi waan mari doonaa laakiin asalku ama waa ducadaas ama waa salaada la tukanayo hiya sunnatun cinda alxaaja hiya salaada istisqaha iyo roobdoontu sunnatun weeye cinda alxaajati markay baahi iyo roob la-aani jirto halkan mualifku laba arrimood buu ku sheegay laba mas'alo mas'alada koobaad xukunka salaada ciidu sunno weeye xukunka labaadi sunnanimadaasi mutlaq ma aha ee sabab iyo xaajo inay keento wey oo waxay sunno noqonaysaa markay xaajo keento masalada hore xukunkeedu sunno inuu yahay inan farad ahayn alxaafid ibnu cabdilbar raximah llahu tacaala fi tamhiid wuxuu ku soo guurinayaa inay tahay ijmaacu lumma ama ijmaacu lculamaa oo wuxuu leeyay ajmaca alculamaau على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع إلى الله عز وجل خارج المصر بالدعاء والضراعة إلى الله سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نبga jiray marka suno inay tahay xukunkaahi ijmaac bay culimmadaasi soo guuriyeen raxmat ullaahi calayhim waa masalada koobaad masalada labaadina waa cinda alxaajati markay baahi timaado waa salaadaha asbaabta leh sida kusuufkii ka horreeyeen soo marnay sabab buu leeyahay qasriguna sabab bay leedahay khawfkuna sabab bay leedahay istisqa iyo roob doontana baahi roob iyo roob iyo biyola aan baa jira haddayna taa jirin sunno ma aha waayo sababkii sharcigu u jideeyey baan la haynin masalada saddexaad oo ka hadlaya waxay wa tucaadu waa lagu celinayaa haaniyan mar labaad iyo wa haalian mar saddexaad in lam yusqow haddaan marka koobaad iyo labaad la waraabin waxa uu leeyahay salaadani salaad sabab iyo xaajo loo sameeyey weeye waxyaabaha dawaatul asbaabka ahna markastoo sababku soo noqdo waa la sameeyaa hadday duco tahay dhinaca kalena nuxurka salaatulistisqaa iyo gaayadeedu duca iyo allabari weeye waxay shabahdaa dhinac adciyadii iyo salaatul iyay dhinaca ka shabahdaa in maqsuudkeedu duceya allabariya darafkan iyo dhibaatadan ilaahay inuu ka qaado roob siiya ay tahay dhinacna asbaabta waxyaabaha ku xiran bay shabahdaa sida ducada loogu celceliyo salaatulistikhaarana loogu celceliyo baa salaatulistisqaana loogu celcelinayaa buu leeyahay oo saasay keenaysaa cumuumkana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray inaanan ducadiiyo allabariga ka quusanin hadday ijaabadu daahdana aynaan ka samrin oo waa ka yihi yustajaabu liaxadikum maa lam yacjal yaquulu dacawtu falam yustajab lii midkiin ducada waa laga aqbalay haddaanu degdegin degdegu muxuu yahay inuu yidhahdo arrintan baan ilaahay baryayayo layga aqbali waa walidaalika aaaarta qaarkood ku timid in la yidhaahdo nabiga laga warinayo calayhi salaatu wasalaam asbaabta ijaabada ducada qofka loo dibdhigaa waxaa ka mid ah ilaahay inuu jecel yahay addoonkiisii oo ku celcelinayo oo tadarucayo isaga baryaya inuu arko waana marka addoonnimada iyo awooddaradaadii iyo baahida ilaahay loo qaba aad ay u muuqato waa marka la baahan yahay ducadii bariga waay fa fain taahabuu hadday isu diyaariyaan lisalaati salaad roobdoontii baa maalinkii lagu dhawaaqay waana la lalaysu soo diyaariyey roobdoontiibaa loo soo baxoo la isugu yimid fasuquu waaba la waraabiyey oo intaan salaadba la tukan baa roobkii da-ay qablahaa intaan salaada ka hor buu da-ay ijtamacuu way isu imanayaan oo ismaatinki iyo kulankii way wadayaan lishukri waadducaa'i wa yusalluuna wayna tukanayaan cala asaxiixi sida raajixa ah weliba raajixa xoogga badan ah awjuhda asxaabta madhabku ay isugu khilaafeen halkan haddii la yidhi cinda alxaajati baa la tukanayaa oo xaajadii ay taagnayd markii loo ballamayay dib bay ka iman doontaayoo cibaadaad baa la samayn oo madal baa loo qaban oo maalin heblaan roobdoon tukanaynaa baa la dhihi iyadoo loo ballansan yahay la isuna diyaarinayo hadday xaajadii zuusho bacda dacwa sababkii marka la helay dacwadiina dadka loogu yeeray inay tukadaan istisqaa haddii xaajadii zuusho maxaa la samayn weeye marka hore ta'siiska marka hawsha la bilaabayay xaajadii way taagnayd iyadoon xaajo jirin in la bilaabo lama ogola in badan ba axkaamta shariicada waxaa dhacda wax markii asbaabtii lala baashira kadib in wax isbedelaan way dhacdaa soomaadaan arag masaajidka markaad timaado bayna alaadaanayn taxiya sunnaah raatibadii salaada ka horreysay baa sunnaa markaad gelayso waa matluub sharci ah markaad gashay kadib haddii la caqimo waxbaa isbedelay soomaa falaa salaata ila alatii uqiimat culimmadu in badan markaa khilaaf baa ka yimaada sababkii waa zuulaya halkaa ha lagu joojiyey iyo yaan lagu joojina mar haddii la bilaabay maa tarataba calaa ma'duunin weeye maaduun sharci ay ka dhalatay waa la dhamaystira camalka khayrka lama joojiyo sidaa mar walba waa laysu khilaafa shaaficiyadu waxay leeyihiin ijtamacuu lishukri horta isu imaatinku waa mashruuco shukran linicmati bay isugu imanayaan iyo waducaai allabari inay ilaahayna sii baryaan ilaahayna subxaana wa tacaala ugu shukriyaan bay isu-imaatinka isugu iman iyadoo ama ziyaado ilaahay ka dalbaya ama ilaahay ku manaaficla inuu noqdo sida adciyadaan ugu toogno joog tegi doona weydiisanaya shukrigana waxay dhahen ilaahay sowma dhihin lain shakartum la asiidanakum shukriga waa ma'muurba oo wawadayaa yidhaahdeen wa yusalluuna cala asaxiixi wayna tukanayaan mar hadday qasadkii iyo casiimadii iyo ku talagalkii la yimaadeen casmiga daacada ee mashruuca ahaa fulintiisiina waa aar iyo tabac bay leeyihiinoo way raacay cala asaxiixi khilaaf buu ishaarayaa ka madhab ahaan waa khilaaf daciifa wuxuuna ku salaysan yahay asalku cinda alxaaja ahayd intaan salaad la gelinna xaajadii way zuushay mar haddii sababkii zuulay ka zawaali lkusuufi wey nin kusuuf iyo qoraxmadoobaad arkay oo soo diyaargaroobay oy hortii caddaatay qadayd maayaan soo marnay tanna shabaha xaggaasuu uga dhow yahay waaye saa darteed mar haddii sababkii zuulay wax loo tukada malaha hala ducaysto ilaahay hala iska baryo ha lagu shukriyo iyado dhib ma laha wayamurhum limaamu imaamkaa amraya bisiyaami alaaati ayaamin saddex maalmood in la soomo awalan marka hore intaan salaada tukashada la gaarin saddex maalmood hala soomaa la dhihi watawbati ilaahay in loo tawbad keenana wuu amri wataqarubi ila allahi tacaala ilaahay in loogu dhowaadaa biwujuuhi lbiri biriga iyo samafalka iyo cibaadaadka wujuuhdooda iyo qaababkooda kala duwan qofba tii u fududaatay uu awoodo iyo walkhuruuji in laga baxa min almadaalimi dulmigana laga baxo wayakrujuuna ila asaxraa'i bannaankay u baxayaan oo masaajid lagu tukan maayo fi raabici maalinka afraad siyaaman isaga oo sooman fii hiyaabi bidlatin dhar shaqay ku baxayaanoon qurux iyo sharaxaad ka muuqanin oo dharkii kuleetiga iyo gacmaha ka wasakhaysnaabay ku baxayaan wa takhashucin iyagoo khushuuc muujinayoon qaylo iyo orad iyo buuq jirin bay baxayaan wayukhrijuuna asibyaana washuyuukha caruurta iyo waayeelkana way soo saarayaan wakada albahaa'ima xoolahana way soo saarayaan fi lasaxi sida raajixa walaa yumnacu lagana reebi maayo ahlu dimmati gaalada muslimka la nool ee ku hoos noolna alxuduura inay yimaadaan laga reebi maayo laakiin walaa yakhtaliuuna na dhexgeli maayaan binaa annagoo muslima nagu dhex darman maayaane goobta ha yimaadaane gees bay nooga istaagayaan intaas aadaabteedii ka horreysay salaada waagan ku daray axkaamta qaar nusuus bay leedahay qaarna aahaar bay leedahay qaarna aqyiso weeye waxay ku salaysan tahay mas'alada tawbada ilaahay acmaal khayraada loogu dhowaada asal bay leedahay faqultu اstakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara yursil الsamaaa calaykum midraaran faqultu اstakfiruu rabbakum towbadii wayade ilaahay dembi dhaaf weydiisto usoo laabta hiyo tawba mar labaad istikfaarta lafteeda acmaasha saalixa ah ka mid ah markana mar kalena waa kii lahaa wayaa qowmi istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi yursil الsamaaءa calaykum midraaran wayزidkum quwata ilىa quwatikum istakfiruu rabbakum istikfaarta towbada dembi dhaaf ilaahay la weydiistoo loo noqdaay asbaabu nusuuli اmaطr wey in maطarka dunuubta iyo dulmiga laga baxa iyo macaasidana nabigay ka sugan tahay oo xadiidkii khamsun bikhamsin uu dhihi jiray waxaa ka mid ahaa wamaa manaca qowmun zakaata amwaalihim ilaa xabasa allaahu canhum alqatra haddii zakada bixin waayaan ilaahay roobku ka mamnuuca walowla albahaa'imu lam yubtaru xoolaha ilahay disunu naxaynina rooba lama siiyan dadkan dembi iyo macaasidii mihaaliya tusaale weeyo baqiyat madaalimna waa looga qiyaas qaadan haddii roob la rabo asbaabtii maanic ahayd oo zekadii la diiday iyo xuquuqdii la manciyey iyo madaalimtii in laga baxana halkaan asal iyo qiyaas bay u geli masalada siyaamka iyo intan oo dhan qaybo ka mid ahna afar bay ku sugan tahay cabdirasaaq fii musanafihi ku wariyey in cumar bni cabdilcasiis radi allahu raximah llahu tacaala waradia canhu uu u qoray ilaa ahli اlamsaari xilli abaaray jirtay buu gobolladii u kala warqad buu u qoray warqadda maxaa ku qornaa wuxuu amrayey an yakrujuu yowma kada min shahri kada maalin hebla oo bilhebla kamida ah, waa in salaad roob ah loo baxaa ko waman istaaaca an yasuuma wayatasaddaqa falyafcal qofkii soon iyo sadaqa awoodana ha sameeya buu yihi fain allaha yaquulu aayaad buu deliishaday marka cunu caddaciisa aayaadka dhagayso fain allaha yaquulu qad aflaxa man tazakaa wadakara sma rabbihi fasallaa inaad soonto ood sadaqa la baxdo tazakaa dunuubta iska tahiray maaha asbaabu lmaqfira wa dunuub wey wadakara sma rabbihi xusayoo fasallaa tukaday tii bay soo geli salaatulistisqaa waan u soconnaa fa'dna waa fa tartiiba marka taskiyatu nafsi inaan samaynaan u baahan nahay intaynan salaada aadin halkaa way wejka loo daliishanaya wuxuu kaloo yihi waquluu kamaa qaala abawaakum aabbihiin aadam iyo xawasay dheheen dhaha rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunana min alkhaasiriin dulmi baan samaynay dembi dhaaf naxariistaada rabbow haddayna ahayn waan khasaaraynaa ilan gaajo iyo oon in loo baaba'aayo khasaaraha adduunka qayb ka mida weeye dulmi un keenay in dulmi keenay roob la-aantana meelo kalu ilaahay ku sheego wuxuu yidhi waan low istaqaamuu cala ariiqati la maan qadaqan roob badan baan siin lahay hadday ilaahay ku toosnaan lahay jidkiisa mar kalena wuxuu yidhi walow ana ahla alqura aamanuu waataqow lafataxnaa calayhim barakaati min asamaai waalardi baa loo furi lahaa walaakin kadabuu faakadnaahum bimaa kaanuu yagsibuun dembigii iyo dunuubtii iyo beerintii iyo macaasiday galeen baa roobka loogu yareeyey halkaa waxaad ka garatay soo ma aha dunuub iyo macaasibaa waxaan sabab u ah tawbo iyo aaco iyo istikfaar ilaahay loo soo noqdaana roobka lagu helaa waxaa kaloo uu yidhi waquluu kamaa qaala nuuxun sida nuux yihina dhaha ilaa takfir lii watarxamnii akun min alkhaasiriin makfiro iyo raxmad ilaahay weydiista waay wuxuu kaloo yidhi waquluu kamaa qaala muusa nabi muuse sidiisiina dhaha inii dalamtu nafsii fakfir lii fakfir lii fakafara lah inahu huwa algafuur raxiim nabi muusena inii dalamtu nafsii fakfir lii dhaha ilahay dambi dhaaf weydiista dulmigiisanana qirta waquluu kamaa qaala yunus laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aalimiin sidaana dhaha buu yihi sanadkiisuna ilaa cumar bn cabdilcasiis inuu qoray saxiix waaye halkaasay culimmadu ka qaateen ha la sadaqaysto ha la soomo waxay dhahen cumar cabdilcasiis markuu khitaabkaa qoray gobolladoo dhan waa qisa mashhuura weeye gobolladoo dhan loo qoray walaa naclamu munkiran walaa mukhaalifan cid inkirtay iyo cid khilaaftayna ma hayno halkaa maxaa la rabaa in lagaaga dhigo waa ijmaac sukuuti ah amarkii cumar amray khaliifadiina wuu ahaa nin faqiihoo caalim ana wuu ahaa amarkii uu amrayna wuu ishtihaaray oo shuhro iyo intishaar buu sameeyey cidin kirtayna lama hayo halkaa iyadana aarkaa cos ka yihaahdeen intaasa ka mida wayakhrujuuna ila asaxraai banaankay u baxayaan nabigaa lagu dayanayaayoo roobdoontiisii waaa ka sugan roobdoontiisii waxaa ka sugan inuu banaanka u baxay oosan masaajka ku tukan sala allahu alayhi waalihi wasalam xadiidku ibn cabaas iyana iman doonaanoo waa tilmaami doonaa saa sheegay wayakrujuuna ila saxraai fi raabici maalinka afraad siyaaman iyagoo sooman oo iyagoo sooman baxa maxaa loo yihi waxaan weheshanaynaa meesha duciya alla bari baan u tagaynaa mar haddaad ilaahay baryaysana waa loo baahan yahay asbaabtii ijaabada dacwada inaad la timaado asbaabta ijaabada waxaa ka mida inaad dunuubta iyo madaalimta ka baxdo waxaa ka inaad sooman tahay nabigu sooma xadiidkii ka sugnaa alaaatun laa turaddu dacwatuhum saddexa la barigooda ilaahay ma celiyo ma diido assaaimu xataa yufir qof sooman ilaa uu afuro dadka saa darteed baan ku dhiirigelinaynaa soonka inay soomanaadaan xilliga la tukanaye ilaahay la baryaya waa min asbaabi istijaaba unbay ka mid tahay dhammaystirashadeeday yihaahdeen fii iyaabi bidlatin meeshan waxaa weeye waa la baahan yahay waana la duruufaysan yahay rabulciza walkibriyaa'ina waa lab waa la baryayaa maqaamkaasoo kale markaad baahan tahay adoo baahanna dad wax weydiisanayso waxay dadki bini aadamkaaba aqbala markay diiftu kaa muuqata kuu garaaba rabbi haddaad hortegaysood baahidaa waxu weydiisanayso diiftu inay muuqata waaye markii lagu shaqaysanayee lagu xamaalayay baa la soo xihan sida ciidihii la isqurxinayee farxadda ma aha wa takhashucin khushuucna waa la muujin xadiidka ibnu cabaas ba ahaa ee sunanku ay warinayeen sida abu daawuud iyo tirmidi iyo keyrkeeda saxiixa ahaa wuxuu leeyahay nabigu sal xilligii kharaja rasuulu llahi sala اllahu alayhi wasalam ila stisqaa'i mutabadilan mutawaadican mutadarican riwaayadka qaarkoodna mutakhashican nabigu ilaahay baa salaadii roobdoonta aaday mutabadilan isagoo hiyaabu madalh mihnati iyo dharkii shaqada Eh, eh, boorkiiy wasakdiiyo ku tiilo dhar loo soo dhaqanin buu nabigu soo aaday meesha mutadarrican ilaahayna u tadarucayo isu dulaynaya riwaayada qaarkood mutakhashican xataa ata lmusalla ilaa banaankii lagu tukanaya uu yimidoo masaajid kuma tukanin sala allahu alayh ali wasalam marka wuxuu yihi falam yakhtub khubatakum haadihi sida hadda khudbooyinkiinan aad u khudbaysaan uma khudbaynin lam yazal fi ducaai wاtadaruci wاtakbiiri duca iyo allabari iyo takbiirtiisa iyo dikrigiisuba ku mashquulsanaa kadibna laba ragcadoodoo sida ciidda oo kaleetuu tukaday khudbadeedu waa ducadaas salaadeeduna laba ragcadood waay waa inaaman doonaa labada jusiya dambe wayukhrijuuna الصibyaana wالshuyuukh waa yeelka iyo caruurtana waa la soo saarayaa oo maxaa meesha loo keenayaa xadiid baan ka ka weheshanaynaa annaga waxaan u soconnaayey soo ilahay inuuna arsaaqo roobna siiya maaha risiquna roobkaa asaasu ah wa fi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun risqukum matarka iyo roobka imanaya wey biyihii la cabayeysay ku xihan yihiin xoolihii noolaanshooda iyay ku xihan yihiin badarkii iyo beertii baxaysa isagay ku xihan tahay roobkaas haddii la waayana dee adduunka waxa ka dhacay waad aragteen hataa ceelashu way burayaan way sii fogaanayaan roobka hadaaya degaya baa ceelasha xataa haya mar hadday sidaas tahay nabigu sowma dhihin wahal tunsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaa'ikum oo ma waxaaba laydinku arsaaqay oo laydinku deeqaa oo laydinku gargaaraa waxaan ducafadiinna ahayn intiina kale dembigiinaaba badan oo ma mudnidiine dadkan tabarta daranoo ilmahan eh, saliimkaen dembi gelin waa ducafadii waayeelka ciroobeen waxba tari karinna waa ducafadii marka ilaahay si inoogu gargaara dhibka inooga gargaaro inoona arsaaqo roob inoo siibiyo asbaabu istijaabati ducaa bay kamid yihiin caruurtii iyo waayeelka in lakanay dheheen wahal tunsaruuna waturzaquuna ilaa biducafaa'ikum maay kadib wuxuu yidhi wakada albahaa'imu fi lasaxi xoolahana waa la keenayaa xoolaha in la keenana laba labadaba waa u daliishanaynaa bay dhaheen horta xooluhu waxbay ka roob doonayaan marka koobaad marka labaadna iyagaaba ilaahay ku roobka ku keenaa xadiidkii roob la-aanta ka hadlay wuxuu yidhi walowla lbahaa'imu lam yumtaruu xoolaha haddaan ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmadiisa ahayn aan dembi gelinay iska xoolahaasa mmukalafka ahayn roobba lama siiyan iyagii asbaabu istijaabati ducaa weeye waan soo gelinaynaa midda labaad xadiid kalena waan haynaa baabul istixbaabaad baan ka hadlaynaaye xadiidku waa daciif bay qaarkood yidhaahdeen walaysa kadalika ragha laga hadlo laakiin xadiidka soo socdeen raba inaan sheega waa bukhaari wuxuu leeyahay nabi nabiyada kamida baa roobdoon aaday dhexda markuu marayo buu quraanjo afarta lugood kor u taagayso arkay intuu fiiriyey buuhi soo noqda waa laydin gargaaro roob baa laydin siiyey tanaa roob doonaysay tanaa laydinku gargaaray tii banaanka lagu arkay bayba soo noqdeenoo loogu gargaaraye annagana xoolihii quraantada soo bahayintan kamid maaha annagana waa keenaynaa iyaga dartood <laughs> ina loogu gargaaro halkaasay yidhaahdeen fi lasaxi laakiin khilaafku waa yar xoog badan yahay bahayinta kuwa kale saa uma xoog badna qolaa waxay yidhaahdeen wakada bahaa'imu fi asaxidan ay nawowiya raafici isaga daba tagaan huwa khilaafu lmacruufi fi lmadhabi qowlkii raajixee madhabkee la yaqiinay maaha khaalafu lmacruufa fi lmadhabi masaladaas wahmi ka dhacay weeye bay yidhaahdeen laba wahmi bayna galeen tasxiixa wakada lbahaa'im ah tarjiixa waa wahmi marka labaad tacbiirka fi lasaxi ah waa wahmi aladhar inay dhahaan bayd mar ba day wahminayaan oo ikhtilaafka meeshan ku jira ikhtilaaf wujuuh asxaab meehe ikhtilaaf aqwaal shaafici weeye aqwaal imaamina biladhari iyo almashhuuri baa lagu kala rajixi jiray saa darteed tacbiirka bilasaxina wahmi weeye in la tarjiixiye wakadalbahaa'imina wahmi labaad weeyo waxay leeyihiin mas'aladan mashhuur sida mashhuur macruuf ilmadhab ah alasax aladharu inaan xoolaa la soo saarin waay sida damiiri oo kaleeto annajmu ulwahaajiya kayrkii kaga hadlayaan rag badanna waa ka soo guriyo aimadii asxaabta shaaficiyada uu tirinaya isaga ugu noqo walaa yumnacu ahlu dimmati min alxuduuri inay yimaadaan loo diidi maayo waayo ducada qofka muarka ah gaalka xataa ilaahay waa aqbalaa aman yujiibu lmuara idaa dacaahu oo ilaahay soo kuma sheegin gaaladii gaalada ahaydee ilaahyada kale caabudi jirtay waidaa ashiyahum mawjun kaulali dacaw llaha mkhlisiina lahu diin falamaa najaahum ducadii in laga aqbalu sheegana soo maha in la badbaadiyo ducadii gaalka xataa mutadarir hadduu yahay ducada ilahay waa ka aqbali karaa laakiin walaa yakhtaliuuna binaa na soo dhexgeli maayaano waayo laba labadaba wax duca laga aqbalaba gaalkani waa gaal wax ilaahay neceb yahayna waa ku dhex jiraan mar hadday sidaas tahay ciidda marka la isu yimid alxuyad hala keenaa la yidhi soo maaha wayactazilna almusallana waa la yidhi iyagu nala tukan maayaane gabadh muslin ahaydoo caado qabtaybe dadka tukanaya dhinaca uga baxda haddii la yidhi alkaafiru min baabi awlaa dhamar gaalku inu dhinac uga baxo wayactazilna almusallaa qiyaasan calayha mar haddaynaba ahlu salaad ma aha la yidhi sufuuftan ayayna goynin iyagana ahlu salaad mihii geesa nooga yar fadhiistaan qaar waxay ku dareen wargaalkan cadaab ilaahay kusoo degi doonaana war looma hayee hadday balayo jac ku dhacdo ilaahay ugu talagalay banaankooda ah ha ku halaagtee dhinac inooga bixiyo qaar baa sidaa ku daray culimada fuqaha raxmat ullahi calayhim ayib wahiya ragcataani waa laba ragcadood kal ciidi sida ciid oo kaleeto ah laba ragcadood baa sida ciidda loo tukanaya waana xadiidkaan soo sheegnay ibnu cabaas ee sunankee uma sallaa rakcatayni kamaa yusali ciid ciidda si u tukan jiray buu laba ragca u tukaday daliilkaa way laakiin qiila waxaa la yihi daciifa yaqra'u fi اhaaniyati wuxuu akriyay inaa arsalnaa nuuxan laba salaadoodee ciiddaa la tukan marka lagu leeyahay salaata istisquhu adniya iqaamo midna ma leh wey waxaana lagu sii taakidiyey xadiid abi hureyre oo bacdu sunan ay wariyeen oo dacfi ku jira sanadkiisu ba waxay le nabigu uuna tukiyey robdoono bilaa ah, ragcatayni bilaa adaanin ah, walaa iqaamatin adin iyo qaaminna ma jiraan lakiin sanadkiisu daciif way xadiikaas qola waxay dhaheen ina arsalnaa nuuxan buakriyo waa wej daciifa ragcadda labaad tan horena intii ciidda la akriyi jiray unbaa la akriyi weeye wejka asalka ah oo hal ataaka iyo waxaa la akrinayaa sabixisma ama ciidda waxaan kusoo marnay qaaf iyo suuratu saaca qola waxay yidhahdeen war meesha waa roobdoon inaa arsalnaa nuuxan baa ku habboon faqultu istakfiruu rabbakum inahu kaana gafaara yursil isamaa calaykum midraara aayaadkaasaa ku jire tanaa ku habboonee hala akriyo aduu wax gaar u xasrinaya anigu maanan arag oo nas oo tasriixinaya waxa la akriyaya istisqa laakiin maadaama la yidhi kamaa yusalli ciid qiraacadeeduna ka qiraaati ciid inay tahay halkaa unbaa ugula dhow bay yidhaahdeen walaa takhtasu gaar kuma aha salaada roobdoontu biwaqti ciidi ciidda waqtigeedii fi lasaxi sida raajixa waqtiga ciidda la tukada kamaa yusali lciid macnaheedu ma aha in waktigeeduna waqtigii ciidda yahay waana la tukan karaa waqtiyo kalena waa la tukan karaa oo awqaadda waktigii dadka munaasab u noqdaba waa la tukan karaa waktigeedu mulaq weeye waayo sababkeedu sabab muqaarin ama ah ahane sabab mutaqadima wey ciidda sababkeedu waa sabab muqaarin oo maalinkaasaa ciidiya waana wakti go-aanoodan adigu tasarufkeeda lahayn tan laakiin sabab xaaje mutaqadima salaada ka horeysoo taagan waktigii munaasab loo arkana madal iyo muddo laga dhiganaya waayo wayakhtubuka alciidi sida ciidduu u khudbaynayaa laba khudbo xadiidkii daciifka ahaana weeyo abi hurayra wuxuu yidhi kadib waa laba ragcadood buuna tukiyey bilaa adaanin walaa iqaamatin uma khaaba wadaca allaha caza wajal waa daciif halkaana waxay u daliishadeen shaaficiyadu ku tageen khudbadu inay dambayso sida ciidda oo kaleeto salaaduna horayso riwaayaadka asaxay dhammaantood waxay sheegayaan salaadaahor khudbadaa horaysa salaaduna way dambaysaa walidaalika xadiidka ibn cabaas wuxuu ahaa khudbadiisu waxay ahayd duca iyo tadaruc iyo takbiir buu badiyey nabigu uma uma salaa rakcatayni sidoo kale xadiidka cabdilaahi bni zayd ee sunanka ee salaatulciid iyo khudbada ka hadlaya uma salaa buu leeyay salaaduu dambaysinaya inta aan arkay dhammaan akhbaarta asaxday khudbadaa horaysa salaaduna way dambaysaa khudbaduna waa duco iyo tadaruc iyo waana yar weeye sida khudbooyinkan kale maaha sida ibnu cabaas baa caddeeyey radia allahu canhu ardaahu laakiin yastakfir llaha tacaala ilaahay istikfaartiisuu buu samaynayaa uu istikfaarsanayaa bedela takbiiri takbiirta ciidda maadaama aan soo niri khutabkii ciidda takbiir buu sagaal iyo ka dhigayaa toddoba tan bedelkii takbiiraha istakfirullah istakfirullah istakfirullah buu ku bedeli bay yidhahdeen waa min baabi lmunaasaba istakfiruu rabbakum tii bay uga jeedaane iyadana wax daliiloo saxiixa intaa arkay ma laha wayadcuu ducaynaya fi khubati اuulaa wuxuu ku ducayn allahuma asqinaa ilaahu asqinaa ilaahuna waraabi kaysan roob mukiisan oo nooga gargaara dhibka iyo baahida aan ku jirno hanii'an oo bogaadin lahoo lagu intifaaco marii'an oo mariiga waxaa la yidhaahdaa wax cunitaankiisu uu nafaqa leeyahay oo cunitaan wanaagsan leh mariican oo daaq badanoo biyo quudad aan ahayn roobabka qaar waxaa sahadda-o laakiin aan waxba soo saarin dhidhah sida dayraha qaarkood oo la dhihi jiray meelaha qaarkood biyo quudad roob badan baa da-aya dhulkiina halkama soo baxaya adaqan oo biyo badan mujallilan oo camima saxan oo shubid badanoo ish dhinaciisu aada u socoto abaqan bimacnaa mujallilan weeyo caam ah daaiman oo joogto oo hal mar intuu da aan kala go'in allaahuma sqinaa ilaahuna waraabi alkayfa roob walaa tajcalnaa hanaga dhigin min alqaaniiina kuwa ka quustay allaahuma innaa nastakfiruka ilaahu dembi dhaafaan ku weydiisanaynaa innaka kunta adugu waxaad ahaatay afaaran kii dembi dhaafa faarsil isamaa samada noo soo dir calaynaa dushayada midraaran iyadoo soo noqnoqonaysoon hal mar keli ahayn ducadan oo sidana shaaficiyadu kutubtooda saa uu soo waxay ka soo guuriyaan imaamu shaaficiyi fi lum imaamu shaaficina wuxuu leeyahay salim ibni cabdilaahi bni cumara wariya can abiihi oo saasuu ugu tiirinayaa wuxuu leeyahay xadaanii man laa attahin dadaanan tuhmaynin ciddaa uusan tuhmayn lama garanayo ibnu xajar iyo raggii kale bayhaqi iyo ibnu xajar iyo ninkii la dhihi jiray ibn fi lbadri lmuniir iyo tuxfat lmuxtaaj iyo raggii adilada shaaficiyada ururinayey meel afarkaasi ama xadiidkaasi isagoo mawsuuloo sanadkii dhammaystiran lagu sheegay waan weynay dheheen xataa maca almacrif macrifatu sunani walaathaar can ilimaami shaaficiyi oo bayhaqi leeyahay musnado iyadoo a ma sheegin marka asalku inay daciif tahay wey laakiin aarkeedu iyadoo mufaraqoo qaybqaybsan nabigubuu roobdoon ugu duceeyey inta badan oo kamida iyadoo axaadiid kala duwan ay kusoo aroortay calaa kulli xaal tani qaabka inay sunniyo gaara sidaa u noqotahay in daliilkeedu asaxay ku xihan tahay laakiin inay ducooyinka uun maftuuxa ee furan ka mid tahay daliil gaara uma baahno oo duca iyo tadarucii mulaqa ahaa soo gelaysaa wayastaqbilu qiblata qibladu u jeetanayaa bacda sadri khubati aaniya khudbada labaad markuu qaybta hore dhameeyo sadrulkhudba qaybteeda horaa la yidhahdaa sida adiguba sadriga laabtaadu qaarkaaga hore u yahay qaarka horee ee khudbada labaad markuu dhameeyo qibladu u jeesanaya wa yubaaliqu uu ku dhexeel dheeraanayaa fi ducaa'i allabariga siran si hoosoo qarsoon uu u ducaysto asalkiia iyo wajahran kor inuu u ducaysto dadkii maqashiyey si ay u aaminsadaanah amaa ducada in qiblada loola jeedsanayaay axaadiidta taxwiilu rida iyo go-an la bedelo bay ku sugnaatay in nabigu calayhi salaatu wasalaam cabdillahi bni zayd ilmaazini iyo <clears throat> saxiixaynka uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu duceeyey dhabarkuu noo jeediyo markaasuu qiblada u jeedsaday buu leeyahy cabdullaahi radi allahu canhu ardaahu qiblada intuu loo jeedsada way sugan tahay wa yubaaliqu fi ducaa'i in kor loogu xeel dheeraanayo oo weliba gacmaha loo taagaya si ka dheer sida kuwa kale loo taagana xadiidkii anas bay ku sugan tahay ee sixaaxa ku yiilay oo nabigu isagoo gacmaha kor u qaadaya riwaayad qaarkood ku xeel dheeraanaya ma arag istisqaha iyo roobdoonta waxaan ahayn maalinkii mimbarka uu ka ducaynaya roobdoonta ahaana inuu gacmaha kor u qaaday baa sugnaatay marka gacmaha kor in loo qaadoo lagu xeel dheeraadaayey maqaamkeedii baa la joogaa nusuustana waa ku sugan tahay yuxawilu ridaahu go'iisuu wareejinayaa cinda istiqbaalihi markuu qiblada u jeedo goca korka u saaran oo inuu ku soo talagalay imaamku loo baahan yahay buu kala wareejinayaa <coughs> see u kala wareejinayaa fayajcalu yamiinahu dhinacii midig go-a wuxuu marinayaa geyeelayaa yasaarahu bidixda iyo wa cagsahu go-ii dhinacii midig saara waa inuu bidix maraa dhinacii bidix saaraana waa inuu midig maraa taasi waa labada dhinac kor iyo hoosna wayunakisuhu wuu gedinayaa oo hoos buu kor soo marinayaa cala aljadiidi qowlka jadiidka ahaa oo fayajcalu aclaahu kii kora wuxuu ka dhigi asfalahu hoostiisa iyo wa cagsahu kii hoosana kor buu soo marin wayuxawilu nnaasu dadkuna way wareejinayaan milahu isaga oo kaleeto nabigu calayhi salaatu wasalaam go-a waa wareejiyey inuu midigta bidix mariyey bidixna midig mariyey ficlan way sugan tahay hoos kor ma mariyey wuu isku dayey nabigu laakiin maradii baa iska qabsato way u suuroobi weyday waxay leeyihiin haddaba mid ogowo fii cilmi اusuuli markii sunna nabawiya laga hadlayo fii cilmi اxadiii saddex baa taqaanaan qowlu wa ficlu wa taqriiru sunada nabiga sooma taqaanaan xadiidka nabiga waxaa la yidhahdaa qawlun eray uu yidhi wa ficlun faluu sameeyey wa taqriirun wax agtiisa lagu yidhi ama lagu sameeyo iska aamusay fii usuuli fiqhi markaad timaada qismi raabica kugu soo kordhi oo la yidhaahdaa wahamun wuxuu hamiyey nabigu walidaalika xadiidkii salaatu ljamaaca baa loo daliishan hamamtu waxaan hamiyey inaan dad qoryo u diro oo la guro oon salaada tukada idhaahdo oon qoryo gurigooda kusoo gubo markaad kutubu siira tagtana qismi khaamisa kugu soo kordhiyo sunnada nabiga lagu daro oo shamaailkiisa oo sifaatuhu lkhalqiya la yidhaahdo see nabigu u ekaa marka laga hadlayo waxay ku daraan tawasucan sunnada nabiga ay ku daraan marka markii cilmulxadiid aada joogtana qowl iyo ficil iyo taqriir wey cilmulusuul markaad timaadana hamigaa kusoo darmani cilmu siyar markaa tagtana shamaaishii iyo sifaadkiisii daatada ahaa ee khilqi khilqigaa khuluqigu waa unu ficil iyo qowl laakiin kuwii khilqiga abuurkiisa ah baa sunada nabiga lagu soo daray sala allahu alay wasalam marka halkan haddaan joogno nabigu waa hamiyey ficlanna waa isugu dayey way ku cuslaatay falamaa haqulat calayhi qalaba calaa caatiqihi halkaas halkiisaasoo qoorti isagoo saaran buu kala bedelay waxay yidhaahdeen marka laba wej baa la isugu khilaafay ma laba sunnoo kaad rabta aad samaynbaa oo kor iyo hoos aad isu dabamarin keliya ama midig iyo bidix aad isu dabamarin keliya mise waad jamcin oo hal mar baad kor iyo hoos iyo midig iyo bidixba jamcin qowlaani liahli lcilmi weeye haddii la yidhaahdo hadda go ma wato markaan halkan soo fadhiistee baabu salaat istisqa aan idhi baan xasuustay caawo kala go in loo baahnaa <coughs> marka yaa gona siin kara cimaamadaha isku wada laabmi wax wada jilicsan wey aladakeen aan isku dayo hadday iska kay qabsanin iskaga kay dhegin haddii la yidhaahda midig iyo bidix maadaama muuqaal la duubayo idina ad hor fadhidaan markay maradu sidan tahay dee midig iyo bidix kala wareejinteedu way sahlan tahay haddii ay qaar waxay yidhaahdeen ay ku dareen jusyada aan ku dareen dahran libaninna waa loo bedeli dhinacan hoose inuu kor maraa la rabaa dhinaca korena uu hoos maro gacmahaagu markaad wareejinayso inayna isdabrin baa la rabaa isxidhin wasiyaabaha qaarkood haddaa udhigto iyagaa isdabraya seed samayn labada gacmood baad isdhaafin markii qoorta keliya aad ku kala bedelayso aynan hoos ahayn tan bidixdaa dhinacan aad ku qaban tan midigta ahna xalkan aad ku qaban marka waad kala wareejin iyadii baad soo saaran midigtiina bidixay martay bidixiidina midig kii hoose kor buu maray kii korena hoos buu soo maray waa calaa caatiqihi markaad intaas samaynayso hadday maradu afargees tahay ood rabta saddexdiiba inaad isku darta kii xagga soo jiray kor maro kii midig jiray bidix maro kii hoos jiray kor soo maro halkaad labada daraf qabatay unbaad labadaa hoose qaban horey kor baad qabatay labadooda hoosunbaad kala qaban saanbaad u gediy suurada waa fahatee baan filaya tanna haddaad kor ku kala gediyeysana keliyana labada darafee koraad qaban haddaad korna ku kala gediyeyso hoosna kor isu dabamarinayso labada hoosaad qaban saa markaad dhahda labadii hoosaad kor soo mari soo maha tii gudahana dhabarka isu bedeli tii midigna bidixbay mari waxaan rajaynayaa suurada inay waadexta ma cadda miyaa weli okay culamada kala baxsaan leh buu yihi waxay tus markay taabsiye markay noqoto way dhib badan tahay mogta ayib cimaamaddu warkaan afargees weeye si aad iila sifaantaan aan dhinaca kale isugu laabo niyadii baa filid noqotay sooma markaad sidan uhaysato dhinacan waa midig dhinacanna waa bidix kan waa kor kanna waa hoos jirku la jiraa bahna libaطrin kanna waa hoos dhinac kale marka laga eega kanna kor wey tan gacantan aan ku qabanayaa tanna gacantan aan ku qabanayaa u fiirsado hoos waxaa iga jeeda waa kuwa raashaa shucubada leh muujeedaan labadaa markaan qabto baasaa u kala wareejinayaa shucubadii markaa kor soo mareen midigtiina bidixii martay marka dahran libaطnin asfalahu aclaahu yumnatan yamiinahu yasaarahu sidaas waa u dabaqi kartaa sheekh raalli ha weydi laalaabi ayib wayuxawilu nnaasu milah dadkuna sidiisii oo kaleeto bay iyagana usoo wareejinayaan sida uu sameeyey bay la samayn haddii guu weynaa ama jilicsanaa oo kor iyo hoosku u kala wareegi waayo ayrkan qoortuunsaa u kala gedi waa tafaaul bay yidhaahdeeno nabiga kaana yuxibu lfacla wayakrahu iyaarata tafaaulka muxuu ka dhigan yahay xaaladdaan ku jirnaa in xaalada yadan ilaahay naga bedelo taan dalbanaynaa qultu waxaan idhi wayutraku waa laga tegi muxawalan isagoo wareegsan xataa yanzica hiyaaba ilaa u dharka iska bixiyo guriyo meel tago sideeda ha u bedelaato oo xaaladii hore tan cusub ilaahayn idinku bedela tafaahulkii ha iska sii jiro buu leeyahay mualifku raxima allahu tacaala maadaama sidaa sunna ahaan loo sameeyey tabaruga iyo laiska sii tabarugaa fiican buu leeyahy walow taraka alimaamu imaamku hadduu ka tago alistisqaa roobdoontii ninka imaamka hadduu dadkii roobdoon baahi jirto aan roobdoonnana dhihi waaya maxaa la samayn facalahu naasu dadkaa samaynaya innaga intaan is urursanno yaan dhahaynaa war sidani simeehe ayna roobdoonteena tukano ilaahay baryadiisa cid inagama xigtee walow khaaba hadduu khudbeeya qabla salaati salaada ka horna jaaza banaan sidaasaana asaxhu ma ah tan riwaayad ku asaxeen taa wey wayusanu waxaa sunna ah an yabruza inuu banaanka ugu soo baxo liwali maari sanati sanada roobka soo da-ay kan ugu horeeya inuu banaanka u soo baxo oo wayagshifa uu baneeyo hayra cawratii cawradiisa waxaan ahayn liyusiibahu roobkaasi inuu jirkiisa ku dhaco waxau daliila nabigeena calayhi salaatu wasalaam roobbaa way roob dooneen roobkii roob iyadoo roob la-aantiibaa roob yimid markaasuu intuu baxay banaanku uu iska fayday markuu ku dhacaanayni maxaad u samaysay inahu xadiidu cahdin birabbihii buu yidhi hadduu rabbigii ka yimid buu yidhi jirkaygu inuu asiibaan jeclaystay taasaa u daliiloo masalada iyadaa samaynaysa <clears throat> wa an yaktasila inuu ka qabaysto aw yatawadaa uu ku weysaysto fi sayli daadka markuu roobku biyo dhigo biyaha daadka ee socday iyo togaga soo rogay iyo farqaha iyo kelyaha qaaday inuu ku qabaysto baa sunnaabay yidhaahdeen oo aar ama xadiid mursal ah buu imaamu shaafici u daliishadayo mursalku daciifba ha ahaadee soo fadaail acmaal ma marka waxay u daliishaday ziid bn cabdillaahi bn lhaad baa laga warinayaayo markii saylka iyo uu yimaado in uu dhihi jiray اkrujuu bina ilىa hada اlwaadi اladii jacalahu اllahu طahuura fanataطahara minhu wanaxmad اllah asanad ahaan waa daciif laakiin fadaail acmaal iska dheh wayusabixu waa tasbiixsanayaa cinda alracdi waalbari markii hilaacu hilaaco ama unkadka ama gugac miyaati maxaa kaloo la yihahdaa gugaca waa la yihahdaa unkad unkadna waa la yihahdaa maxaa kaloo la yihahdaa isaga magac saddexaad maliha hay magac saddexaad oo lamida ma jiraa waxaa raadinaya ya jacdi biriqdiyaa isku mid a ah. marka wuxuu ku leeyahay marka uu ukadka maqlo iyo markuu hillaacu dhaco wuu tasbiixsanayaa ilaahay baa yidhi wayusabixu racdu bixamdihi unkadku mahad ilaahay buu la tasbiixsanayaa adna tasbiixdaa ku dayo aathaar baa ku soo aroortay aathaar asaaniiddeeda qaar la ysku yar qabtay baa ku soo aroortay imaamu lbukhaari fi ladab lmufrad wuxuu ku wariyey sheekh naasirna waa saxiix uu leeyahay oo tasxiixinayaa in cabdillaahi bni zubayr radia allahu anhu radia allahu canhumaa wa uu ahaan jiray haddii uu maqlo unkadka hadalka sheekada waa joojin jiray wuxuu dhihi jiray subxaana aladii yusabixu racdu bixamdihi wlmalaaikatu min khiifati waxaa tabiix mudan oo nazahan allah uu unkadkaasi u tabiixsanayo kaasaa mudan mar hadday sidaas tahay ahar ibnu cabaas oo labaadna waa jiraa oo isna sanadkiisu xasan yahay oo bukhaari fi ladabi lmufradi ku wariyey oo uu leeyahay ibnu cabaas haddii unkadka maqlo wuxuu dhihi jiray subxaana aladii sabaxta lahu allah u tasbiixsaybaa isna tasbiix mudan wuxuu dhihi jiray ina racda malakun yanciqu bilgayfi kamaa yanciqu raacii bihanamih unkadka maqlaysaan waa malag roobka ku qaylaya ku dhawaaqaya si ninka ariga la joogaba ariga ugu dhawaaqo waana xasan buu leya sheekh albani raxima allahu tacaala unkadkii xadiid kale waxaa jira imaamu axmed iyo tirmidi ay warinayaan min xadiid ibni cabaas oo uu leeyahay aracdu malaku min almalaaika waa malag malaaigta kamida muwakkalun bisaxaabi daruurahaana ilaahay u wakaashay biyadayhi ow fii yadihi mikhraaqu min naarin ul naaruna gacanta ku wataa yasjuru bihi saxaaba daruuraha buu ku canaananaya ku cabsiinaya wasawt aladii yusmacu minhu zajruhu saxaaba idaa zajar dhawaqaan buuxan aad maqlaysaanna waa canaanta daruuraha uu canaananaya soomayda arag marka unkadku yeero ama roobku wuu leexdaa ama wuu bataa ama wuu khafiifa soomayda arag idinku bal u fiirsada xataa yantahiya ilaa xayu amara ilaa uu taga buu hi meeshii uu amray tirmidi wuxuu leeya xadiiun xasanu صaxiixu gariibu sheekh naasirna silsila axaadiiin saxiixuu ku tasixinaya kun sideed boqol toddobaatan iyo laba raqamka ah laakiin hadda falsafada waxay noo akriyeen moogtahay de caalamkii jin iyo malaa'igiyo ma jirtay rabaa inay dhahaan waxaa la yidhi unkadkan muxuu yahay waxay dhaheen waa hawo xoog ururtay soo midaan waxay leeyihiin hawada meel baa banaanaanaysa hawadiibaa xoog kusoo gelaysa xooggay ku gelaysa isku dhaceediibaa waxaan samaynaya isku dhaciina hilaacoo bixinayaa xooggay ku gelaysana rufta biyaha gud ku dhacaya soomaal arag bay yihahdeen ti oo kaleeta waa inay yihahdeen laakiin ade caalamkan caalam lgaybiyaat weeye naskaynu uga dambaynaynaa baab kaloo badan inooma fura intaa kadibna axaadiis badan oo dacaaf iyo mawduucaad aho baab waan ka sheekaynayso iyadana khuraafaad badanna waa jiraan calaa kuli xaal masalada faahfaahinteedu ninkii tafsiir akriyayay u taallaa wayusabixu racdu bixamdihi walmalaaikatu min khiifati markuu gaaro walaa yutbicu basarahu aragiisa raacin maayo albara hilaaca raacin maayo hilaaca in raaciyo indhihiisa ma aha laba labadaba halkaa way ka qaateen aayadna way weheshadeen aar dacfi ku jirana way weheshadeen aayaddu waa addii suurat lbaqara yakaadu lbarqu yakhtafu absaarahum bay yihahdeen iftiinkaa bigtaa indhuhu wuxu dhimi karaa aayaddu hadday mushabbah iyo mushabbahu bihiga ahayd qur-aanku suu quluubtoodii iyo wax shuba laga hadlayaa laakiin waxaa lagu shabahayaa hilaacu bigtiisa su in dhammadoobaad qofka ugu ridi karo haddaad la raacda bilaabin dhammadoobaad kugu ridoo darar kaa soo gaar meesha darar muxtamila isdhici karta kaa gaari karana in la iska ilaaliyaa la rabaa waa kow baad baadiye joogaa garanay de anigiyo adig iyo dadkii xoolaha raaci jiraa garanay dhalintii magaalada garan maayaan adun noolka haddaad aada u fiiriso soo indhuhu ku yar xanuuni maayaan waa iftiin saasoo kaleeto xoog badan waay aarna way daliishadeen shaaficuu cuskadayo curwata bni zubayr laga warinayo sanadkiisana dacfi ku jiro wuxuu le idaa ra'aa axadukum lbara aw ilwadaqa falaa yushiiru ilayhi walyai walyancad ha tilmaamuun laakiin yuusan ishaarin xaggiisa haddaad ishaartay inaad fiirisaa ka dhalanaysa yihahdeen waayo haddaad saad tidhaahdo ishaaradii mihey doontaana war looma hayo calaa kuli xaal meeshan khuuura ka iman karta iska ilaali wey wayaquulu cinda almaطr roobku markuu soo da wuxuu dhahayaa allaahuma sayiban naafican ilaahu sayiban roob naaficanna anfaca ka dhig wayadcuu ku ducaysanayaa bimaa shaca wixii uu doono